alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbaalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat allahuma aamiin waxaynu ku soo jiray kitaabkii ku saabsanaa aadaabu daarisi walmudaris limuxamed jamaaliddiin alqaasimi addimashqi waxaynu soo aragnay qaybta ku saabsan muqadimada almuqadima baynu carabka marinaa axkaamu darsi alculuumi alsharciya cilmiyada sharciga ah barashada la baranayaa xukumaday leedahay ma isku xukunba ma kale xukunba xukumadoodu maxay yihiin anwaacu alculuumi alsharciyati laa tucad qaala shaykhu raximah ullah anwaacu lculuumi cilmiyada noocyadoodu cilmiyadaasoo asharciyati sharciga loo nisbeeyey laa tucaddu la koobi maayo oo la tirin maayo bimacnaa way fara badan yihiin baa loo jeedaa shaygaasi lama tirinaayo marka la yidhaahdo waxaa loo jeedaa waa fara badan yihin marka noocyada cilmiyada sharcigii waa badan yihiin qaybo kala duwan baana loo qaybiyaa laakiin xagga xukumada marka laga eegaayo xukunka ay leedahay barashada la baranayaa wa fii axkaamiha alaatu aqsaam ay fii axkaami tacallumiha barashada la baranayo xukumadeedana waxaa ku sugnaaday alaasatu aqsaamin saddex qaybood alculuum asharciya mar waxaa loo qaybiyaa wasaa'il iyo haayaat wasaa'il iyo ghaayaat baa loo qaybiyaa ama maqaasid culuum almaqaasid ama culuum alghaayaat iyo culuum alwasaa'il culuum alghaayaat waxay noqonayaan saddex qaybood culuumu ulghaayaat waxay noqonayaan cilmu lkitaab iyo cilmu sunna iyo wama wamastunbita minhuma culamada qaarna waxay ka cabbiraan usuulu lcilmi cilmiga asalladiis kitaabka qur'aanka in loo cilmi yeeshaa oo macaanidiisa iyo tafsiirkiisa la aqoonsadaa oo qur'aankii la bartaa lafdan wa macnan waa min culuumi almaqaasid ama min culuumi alghaayaat waa cilmi maqsuud lidaatihi ah oo daat ahaantiisa loo rabo cilmu sunna sunnada nebiga sala allahu aleyh wasalam in loo aqoon yeeshaa riwaayatan wa diraayatan waa cilmun maqsuudun lidaatih waa cilmi daat ahaantiisa loo rabo nooca saddexaad wuxuu yahay ee soo gelayaa wama stunbida minhumaa wixii lagala soo baxay kitaabka iyo sunnada hadday tahay hadday tahay axkaam fiqhi ah hadday tahay aadaab iyo akhlaaq kullu dalika waxay soo gelayaan usuushii cilmiga ama maqaasidii culuumtaay soo gelayaan wa cilmi maqsuud lidaati ah wixii intaa ka soo hadhay wuxuu noqonayaa min culuumi lwasaa'il cilmiyada wasaa'ishu ka mid yihi hadday carabiyada bianwaacihaa tahay hadday cilmu mustalax alxadiis tahay hadday markaa tahay usuulu tahay hadday tahay culuumulqur'aanka ashyaa ku tacalluqda hadday tahay yacnii ashyaada la midka waxay soo gelayaan wasaa'ishii bay soo gelayaan waxaa lagu gaadhayaa cilmigii kitaabkiiyo sunnaday sallaan u yihiin iyo wasiile lagu gaadhayo in kitaabkiiyo sunnadii loo aqoon yeeshaa ma suuragal haddaan carabiyadii la baran naxwaheedii iyo sarfigeedii iyo balaaqadeedii waa halu in marka cilmu cilmulxadiis loo aqoon yeesho ma suuragal ahaa haddii waxa weeye mustalaxu alxadiis iyo waxyaalaha ku tacalluqa haddaan la baran yacnii fiqigii in loo aqoon yeesho ma suuragal ahaa haddaan marka usuul fiqhigii la baran sidii loo istimbaadaya kitaabkaiyo sunnadana lama garan karo haddaan usuul fiqigii la garanayn saas waa culuum lwasaa'il culamada qaarkood naxwaha waxay ku magacaabeen sullamu alculuum waa sallaankii cilmiyada yidhahdeen yacnii haddaad doonto sadxigan guriga xaggiisa sare inaad korto waxaad u baahan tahay sallaan ama haddaad doonto inaad fooq korto waxaad u baahan tahay sallaan ama jaranjaro aad raacdo tiijka markaa waxba la raacaana wuxuu la mid yahay uun hadda sallaankii marka cilmiga naxwaha iyo culumtii kale carabiyaduba sallaankii cilmiyada weeye cilmi kasta waa u baahan yahay taqaasiimta marka cilmiyada la qaybinaayo dee ictibaaraad kala duwan baa loo qaybiyaa laakiin hadda sheikhu ictibaar gaaru ka qaybinaya hadda maarata ictibaarkuu ka qaybinayaa waa xagga axkaamta barashadiisa xaysiyada yacnii noocaas ayaa qaybintani ku saabsantahy wa fii axkaamiha wa fii axkaami tacallumiha culumta sharciga ah barashada la baranayo xukumadeeda waxa ku sugan hee alaasatu aqsaamin saddex qaybood alqismu alawalu qaybta koowaad fardulcayni minha waa fardu caynka ka mid ah wa yuqaalu lahu daruuriyu daruurina waa la yidhahdaa waa mid daruuro loo nisbeeyey bimacnaa waa ka firsan waa oo bimacnaa lagama maarmi karo wa huwa darsu lmukallafi maa tasixu bihi caqiidatuhu waxuu inoo sheegi doonaa wa yuqaalu lahu daruuriyu wa yuqaalu lahu alxaajiyu wa yuqaalu lahu altaxsiiniyu oo marka laga hadlaayo masaalixda iyo mafaasidda masaalixda waxaa loo qaybiyaa saddex qaybood masaalix daruuriya iyo masaalix xaajiyaat la yidhaahdo xaajiya iyo masaalix taxsiiniya ama takmiiliya la yidhaahdo saddexdii markaa noocee maslaxada ahayd buu kala gelinayaa cilmiyadan yani maslaxada waxaa loo qaybiya xaqiiqiyo iqnaaci marka koowaad iqnaacigu waa waxa la moodo inuu maslaxo yahay laakiin fii nafsi alamri aan maslaxo ahayn xaqiiqina waxa weeye waa wax maslaxa xaqiiqiya ah oo dhab ahaan ay maslaxadu ugu sugantahy waxay maslaxadu dhab ahaan ugu sugan tahay waxaa loo qaybiyaa daruuri iyo xaaji iyo taxsiini ama takmiili daruuriyaadka waxaa la geliyaa addaruuriyaatu sitta markaa noocyada la yidhaahdo wa xifdu ddiin xifdu alnafsi xifdu lmaal xifdu alcaqli xifdu alnasab xifdu alcirdi ashyaadaas waa masaalixda daruuriga ah ashyaada qaarkoodna xaajiyaad baa la yidhaahdaa waa waxyaalaha marka waxa loo baahan yahay oo baahida marka waxaa loo qabo oo yacni aan gaadhsiisnaynna xadka daruuriyaadka aan gaadhsiisnayn oo sababta loo baneeyey markaa buyuuca iyo ijaaradiiyo ashyaada la midka ah waayo dee masaalixda dadku kuma qumayso keliya waxa uu gacantiisa ku haysto wuxuu u baahanayaa waxa dadka kale hayaan laftooda inuu wax ka helo waa u baahanaya dariiqu kaga heli lahaa maxay noqon kartaa yacni waxa weeye mar kastaba dee in la siiyaa ma dhacaysee waa inuu dariiqu ku heli karo uu heli karaa saasaa bayca iyo ijaarada iyo ashyaada la midka ay u bannaanaata albayc waalijaara waalrahnu iyo ashyaada la midka iyo qardiga iyo ashyaada la midka ashyaada makaarimulakhlaaq iyo ashyaada la midkaa hataa ankixadu waxay gelaysaa nooca xaajiyaadka mise nikaax waxaa gelinaysaa xagga daruuriga ya sheekh imaan baa mar weydiiyey isagoo galaas ku jira wuui nikaxuma wuxuu gelayaa xagga daruurada mise xagga markaa xaajiyaadka kasa dhallinyaradii waxay wada yidhahdeen xagga daruuradu gelaya <laughs> waayahay nooca saddexaad waa nooca takmiiliga ama waa nooca taxsiiniga la yidhahdo marka cilmiyadii barashadoodii wuxuu kala geliyey anwaacdii masaalixda xaqiiqiga ahayd noocyadaasuu kala geliyey wa yuqaalu lahu daruuriyu daruuri baa la yidhaahdaa mid daruure loo nisbeeyey daruuradu waa ka fursan waa bimacnaa dhib baa ka imanaysa haddii aan la helin dhibaatadaasi mar waxay noqon kartaa dee mid waxa weeye xaggii diinka taabanaysa marna waxay noqon kartaa midaan diinka taabanaynin marka waxa weeye xaggii adduunyada dee aan laga fursan karin waayahay wa huwa darsu lmukalafi mukallaf waa ism mafcuul waa bifatxi llaam waa barashada markaa ruuxa mukallafkii uu barto addoonkaa loo jeedaaye maa tasixu bihi caqiidatuhu waxay ku asaxayso caqiidadiisu ku asaxayso u barto wax caqiidadiisu ku asaxayso inuu barto ee ay ku hagaagayso wa tujzi'u macahu cibaadatuh aynay ku gudayso oo ku asaxayso cibaadatuhu cibaadadiisu wa tanfudu cuquuduhu wa mucaamalatuh ama wa tunafadu loo dabdiyo wa tanfudu ay ku fulayso ama wa tunafadu lagu fulinaayo wa tanfudu ay ku fulayso oo ay ku soconayso cuquuduhu caqdiyadiis wa mucaamalatuhu iyo mucaamalaadkiis yacni waxyaalahay ku ansaxayaan ankixada iyo buyuuca iyo ashyaada la midka ay ku ansaxayaan in la barto oo loo aqoon yeeshaa waxay noqonaysaa fardu caynkay in lala yimaadiyo waxa kala duwan iyo in waxaweeye la barto loo aqoon yeesho waxay ku asaxayso hadday qofkii qabsato waxay ku asaxayso inuu bartaa lagama maarmaan bay diinkiisii u tahay waayo diinkiisii baa ka fasahaadaya haddii kale haata markaa laga sheego cumar bnu khataab inuu yidhi ruuxa tijaaro gala oo wax iibinaya oo axkaamta bayca aan garanayn akala ribaa shaa'a am abaa cumar bnu khadaab baa laga sheegay yacnii ruuxaasi ribuu cunayaa mar haddaan axkaamtii buyuuca garanayn waxna iibinaayo bayc mushtar ku jiro ribo waa cunayaa ama ha doono inuu ribo cuno ama yaanu dooni yacnii garasho la'aan buu xataa u gelayaayo markaa u cunayaa ribadii marka dee diinkiisi u dhowrimi maayo oo u hagaagi maayo ya nikaaxa xaqa lagu leeyahay iyo xaqa uu cid ku leeyahay haddaanu kala garanayn dee xuquuqdii markaa kama soo bixi karo saas aawadeed diinkiisi waa ka fasahaadaya laakiin inuu ruuxu wax iibiya daruuri maaha labada shay marka ayayna isku qaldamin inuu wax iibiyaa daruuri maaha laakiin haddii wax iibintii qabsato uu wax iibinaayo bayc mushtar ku jiro inuu u aqoon yeeshaba daruuri ama laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajib waxaan waajibku isaga ku dhammaystirmayn isaga lala yimaado mooyaane isaga in lala yimaadaana waajib bay noqonayso waayahay waman laa hinaa canhu iyo waxaan ka maaran aanu ku sugnayn laga maarmayaa oo mima yatanaawaluhu waxyaalaha markaa uu qaadanaya ka mida wayastacmiluhu isticmaalayo ashyaada noocaase aanu ka maarmi karayn iyaga laftooda inuu aqoon yeeshaa waa lagama maarmaan waxay noqonayaan kullu daalika ashyaada uu sheegayaa sheikhu noocyada ay markaa culammadu yidhaahdaan cilmulxaal waatay yidhahdaan afdalulcilmi cilmulxaali cilmi waxaa ugu fadli badan cilmulxaalka cilmulxaalka waa maxay waa cilmiga wakhtigiisii taagan yahay shaygaa uu taagan yahay inuu aqoon yeeshaa ee haystaa waa cilmulxaal baa la yidhahdaa caqiidadiisu waxay ku ansaxaysaa waxay ku tahay farducayn waa faral cayntiisa saaran ruux walba waa laga rabaa lab ha noqdo ama dhadig ha noqdo laakiin ma tafsiilan baa marka ugu waajib tahay mise ijmaalan yacni cumuumka dadka waxay ugu waajib tahay ijmaalan ama cidda culammada ah ee cilmi marka waxa weeye iyadu marka baratay ee dadku ay wax weydiinayaan ee marka la daba joogo iyagu marka waa in si mufasala caqiidadii u bartaan laakiin caamatu nnaas waxa saaran oo farducayn ku noqonaya ijmaal inuu marka waxa weye ruuxa caamadii inuu caqiidadii uu ku noqdo marka waxaa mid eh, yacni tafsiilan u garanayo mutabaxir ku ah bimacnaa aad marka u yaqaana oo tafsiiran inuu u bartaa waajibku ma aha waajibku ma aha lagumana laazimin yacni muslimiintii markaa waxa weeye guud ahaan qof walba si mufasala inuu barto looguma waajibin yacni usuusha markaa ictiqaadka loo laqimayey markaasuu waxa weye intaa ay ku tegayeen ya intaana ay ku camalfalayeen shay kastoo markaa waxaweye nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyigu la yimi ka mida marka uu ogaadana inuu aqoonsado ayaa waajib ku ah inuu ictiqaadiya waajib ku ah aanu ictiraadin ya laakiin intaanu markaa shaygaasi soo gaadhin ruuxa caamadii wuxuu ku sugan yahay cudurdaar wamaa shahidnaa ila bimaa calimna mujmalaadka ayuu ku camalfalaya laakiin marka uu ogaado oo la yidhahdo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa sidaa yidhi ama allah baa aayad qur'aana sidaa ku yidhi inuu ka shakiyaa ama ictiraadaa ama beeniyaa mid u bannaan maaha walow caamaba ha noqdo waayo shay kastoo waxyiga ka mida u ogaaday inuu waxyigu allah soo dejiyey ka mid yahay hadduu beeniyo dee waa ku gaaloobaya min xaysu alitlaaq markuu ogaaday bay laazim ku noqonaysaa inuu markaa ictiqaadiyo ay waa laazim ku noqonaysa laakiin marka hore yacni wax walba inaad ogaato laazim bay kugu tahay la odhan maayo masaladaasi sharciga ka mid tahe maxaad u ogaan weyday inuu ogaadaa mid awooddiisa ku sugnayd ruux kastoo caamada ka mida ma aha liundirakum bihi waman balaga marka cidduu laakiin soo gaadho xujay ku noqonaysa marka ictiqaadkii waa inuu waxay caqiidadiisu ku asaxayso waa inuu aqoon yeesho waxay cibaadadiisu ku asaxayso ku gudayso oo faralku kaga dhacayo waa inuu ogaadaa ow gartaa salaaddii masalan waa inuu tahaaradeedii hadday istijada tahay hadday xadasul akbar eh, maydhashada laga maydhanayo tahay iyo xadasyada waajibinaya markaa maydha waajibinaya hadday xadasul asqar tahay iyo sida waxa weeye markaa looga tahaaro qaadanayo waysadii markuu weysada waayo ama markaa u awoodi kari waayona siduu u gagabaysanayo inuu u aqoon yeeshaa salaadda iyo wakhtigeeda iyo inta salaadood waajibka ku ah iyo arkaanteeda sida loola imanaayo yacnii loo samaynayo inuu u aqoon yeeshaa waajibay ku tahay arkaantii salaadda inuu la yimaadaa waajibay ku tahay lagama maarmaan weeye waa farducayn waxa salaadda buriya waa inuu aqoonsadaa gartaa suu isaga ilaaliyo shuruuddii salaadda waa inuu u aqoon yeeshaa si uula yimaado arkaantii salaadda waa inuu aqoon yeeshaa si ula yimaado kullu daalika ashyaadaas inuu aqoonsadaa waajib ku noqonaysa haddii kale salaaddiisii dee ma ansaxayso waxaa laga yaabaa arkaanta qaarkood inuu ka tago isagaan ka warqabin inuu ka tegay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa kii ninkii ku yidhi irjic fasalli fa innaka lam tusalli ku noqo oo tuko maa tukani irjic fasalli fa innaka lam tusalli dumaaniinada ayuu ka tegayey oo salaadda ayuu khafiifinaya sida riwaayaadka qaarkood ku saas yadaa weeye waa yahay iyo cuquuddiisu waxay ku ansaxayaan waa inuu gartaay oo u aqoon yeeshaa maxaa nikaaxiisu ku ansaxayaa maxaa bayciisu ku ansaxayaa waa halumajara waxyaalaha kale uu isticmaalayo xuquuqda ay isku leeyihiin sawjeynka hadduu guursado waxa saaran xaqa lagu leeyahay iyo xaqa uu ku leeyahay mid walba inuu garto ya hadduu nin yahay iyo hadduu qof dumar yahay ninku waa inuu aqoonsadaa maxaa xaqee lagu leeyahay oo sawjadiisa ama haweenaydiisu ay ku leedahay muxuu si xaq ugu leeyahay si aanu xuquuqdaa u dayicin qofkii dumar ahaydna saasoo kale waa inay aqoonsataa maxay xaq u leedahay maxaa si xaq loogu leeyahay taas yadaa waa inay aqoonsataa wax kastoo qofku aanu ka maarmayna waa saasoo kale wydhulu fi dalika darsu amraadi alqalbi kalxasadi walcujbi walbukhli wa amhaalihima min almuhlikaat waxaa soo gudagelaya fii dalika arrinkaa la soo sheegay darsu amraadi alquluub yacnii qalbiyada cuduradooda in la aqoonsado kalxasadi sida xasadka xaasidnimada iyo walcujbi iscajabinta inuu qofku isla big yidhaahdo oo iscajabiyo oo is idhaahdo markaa waxa weeye cidiba kaama fiicna cidiba kaama wanaagsana dadka ugu koreeya ya waalbukhli iyo bakhayltinimada wa amsaaliha iyo ashyaada kale la midka ah ee xagga cudurnimada kala midka ah ee min almuhlikaati waxyaalaha waxhalaaga ka mid mida yacnii halaag bay sababayaan faqad qaala alghazaaliyu sheikhii ghazaali laodhan jiray waxau yidhi abu xaamid muxamed ibnu maxamed ibni maxamed atuusiyu alghazaaliyu way isku qabtaan culammadu zaadu miyay shidantahay mise ma shidna culamada qaarkood waxay alghazaaliyu baa la yidhaahdaa oo qaryo ghazaalo la yidhahdaa loo nisbaynayaa oo min qura tuus ka mid a bacdu cilmina waxay yidhahdaan sinaacatu alghazli ayaa loo nisbaynayaa oo wa alghazaaliyu oo zaadu waa shidantay waayah magaciisa muxamed baa la odhan jiray aabbihiina muxamed awowgiina muxamed kunyadiisu waxay ahayd abu xaamid bay ahayd wuxuu dhintay shan boqol iyo shan markii hijirigu ahaa ayuu dhintay waxa waa faqiih min fuqahaa'i shaaficiya ayuu ka mid ahaa culamada maalikiyadu waxay yidhahdaan shaaficiyadii waagii dambe waa ka tegey oo maalikiibuu ku dembeeyey laakiin warka caynkaasi miday shaaficiya sheegeen maaha saaxibulmaraaqi waabuu ku daray culammada marka madhabkoodii ka taxawushay oo eh, madhab kale u gadoontay ayaabu ku tiriyey beyt buu ku cabbiri jiray laakiin culammada shaaficiyadu waxay yidhaahdeen wuxuu tamaniyey madhabta shaaficiyadu xagga tahaarada inay kala mid noqoto madhab almaalikiy oo wuxuu yidhi waxaan jeclaan lahaa madhabta shaaficiyadu xagga tahaarada inay kala mid noqoto madhabu imaam maalik oo imaam maalik biyaha inta yar iyo inta badanba dee takhayurkunbay ku nijaasoobaan haddii saddexda mid isbeddelaan ama dhadhanka ama midabka ama waxa weeye urta saddexdaa mid hadday isku beddelaan najaaso ayuunbay nijaas noqonayaan intii yarayd iyo intii badnaydba hadday najaasa ku dhacdo waxay noqonaysaa inay tahaaradii ku baaqi yihiin ina almaa'a laa yunajisuhu shayun xadiisu bidaaca xadiisu bi'ri bidaaca ina almaa'a laa yunajisuhu shayun biyaha shayna ma nijaaseeyaan shayna ma nijaaseeyaan marka wuxuu leeyahy alaslu baqaa'u maa kaana calaa maa kaan daahir buu ahaa soo maaha wax daahiriya tahaaradii buu ku baaqi yahay ilaa wax cadoo ka guuriye la helo ijmaac baana markaa lagu hayaa haddii saddexdaa mid isku beddelaan marka najaaso ama urta ama dhadhanka ama midabka inay najaaso noqonayaan ama ziyaadada ila maa halaba cala riixihi aw lownihi aw tacmihi ziyaadadaasi waa daciifa lam tasixa cani inabiy sala allahu aleyh wasalam ha yeeshee ijmac baa ku sugan culammadu ay ku ijmaaceen calaa muqtadaaha oo culammadu ay isloo geliyeen marka walow qollataynba yaynay gaadhinbe haddii waxa weeye najaasa ku dhacdo ayna intaa midnaba isbeddelin imaam maalik kama qabo inay najaas noqoto imaamu alghazaali waxa uu tamaniyey madhabu shaafici madhabu maalik inay tahaaradaa kula mid noqoto oo sidaasoo kale iyaguna ay ku tegi lahaayeen buu jeclaystay oo saasaa la fiicnaatay laakiin taxawulu madhabka ka gaddoomay oo maaliki noqday waray shaaficiya hayaan ma aha turaaskiisa markaa fiqihaane la hayaana dee madhabu shaaficiyu ku saabsan yahi taasuu ku saabsan yahi intee kitaab uu qoray madhab yacni markaa u khidmaynaya oo mawduuca ku saabsan waayahay wuxuu yidhi faqad qaala alghazaaliyu macrifatu xuduudiha wa asbaabiha wa tibbiha wa cilaajiha fardu xanuunada qalbiga xadadkooda bimacnaa tacaariiftooda xaddu shayi wa tacriifuh shayga xadkiisu waa maxay waa tacriifkiis xanuunada qalbiga xuduuddooda bimacnaa tacaariiftooda in la gartaa maxaa lagu tacriifinaya xasad muxuu yahay cujbi muxuu yahay bukhli muxuu yahay kibri muxuu yahay maxaa kibir la yidhaahdaa wa asbaabiha iyo sababaheeda amraadulquluubka waxaa soo gelaya riyaagii waxaa soo gelaya kibirkii waxaa soo gelaya markaa waxa cudurrada qalbiga o dhan baa soo gelaya xasadkiiyo xiqdiga iyo cujbiga iyo bukliga ayaa soo gelaya wa haluma jarra wa asbaabiha iyo sababahooda wa tibbiha iyo daawayntooda wa cilaajiha iyo dawaynta la dawaynayo labadu waa isku dhow yihiin ama waa mutaraadifaan fardu caynin waa fardu cayn wuxuu sheekhu tilmaamayaa raximah ullah cilmiyada fardu caynka waxaa ka mid a ah amraad alquluub in la aqoonsadaa ka mid a ah. amraad alquluub waxaa loo qaybiyaa marad shubha iyo marad shahwa labada nooc maradu shubha waxaa soo gelaya nifaaqa waxaa soo gelaya shakiga waxaa soo gelaya bidcada waxaa soo gelaya yacni markaa wax fara badan baa soo gelaya amraadu shahwa waxaa soo gelaya yacni cujbiga iyo xasadka iyo bukhliga iyo sina jacaylka fayatmaca aladii fii qalbihi marad badanka culammadu waxay u fasireen in loo jeedo maradu shahwa maradu shahwati zina in loo jeedo bacdi nifaaq ku fasiray waa jiraan laakiin agarka culammadu waxay u badan yihiin in looga jeedo maradu shahwa fala takhdacna bilqawli fayamaca aladii fii qalbihi marad fii quluubihim marad waxaa looga jeedaa maradu shubha loo jeedaa oo qalbigu inuu munaafiqnimo iyo shaki ku buko ayaa laga tilmaamaya marka qalbigu wuxuu u baahan yahay ilaalin badan oo xanuunka qalbiga ku dhaca xanuunka ugama jeedno maradulcudwi ila xanuunka qalbiga ku dhaca marna waa maradu cudwi marna waa maradu diin waa xaggii diinka qofku inuu ka bukooday marna waa maradulcudwi oo xubinta ayaa bukoonays markaasaa la leeyahay waxa weeye qalbigiisa ayaa marka waxa weeye si fiicanaan u shaqaynayn ama waxa weeye markaa halbuulayaasha qaarkood baa awdmay oo aan marka waxa weeye dhiig maraynin ama waxa weeye marka waxaa la odhanayaa yacni marka fasaad baa ku yimi waxyaalaha camaliyaadka marka qalbiga iyo loogu baahdo dadka qaarkood waxaaba ku dhaca fashalu qalbi nacuudu billahi min dalik waayahay kaas hadda looma jeedo ee amradul qalbiga loo jeeda waa ka xagga diinka saamaynaya ee xubin ahaan kay dhakhtaradu daweeyaan aan ahayn dhakhtarada waxaynu u jeednaa atibaa alajsaad wa ilaa culammada waxaa la yahay waa atibaa'u alquluubi waalarwaax waa kuwa qalbiyada iyo nafaha dawaynaya culammada lagu sheega oo cudurradan markaa qalbiga ayay qofkii ka dawaynayaan diinaan qofkii inuu u bukoodo marka xanuunnada in loo aqoon yeeshaa waxay soo gelayaan farducaynkay soo gudagelayaan oo nooca daruurigaa weeye oo diinkiisii qofka ma dhammaystirmaayo ama ma hagaagaayo haddaanu markaa ashyaadaas dee iska ilaalin marka ghazaali wuxuu tilmaamay barashada marka waxa weye cudurrada la bartaa si looga taxadiro asbaabtoodana laysaga ilaaliyo laysagana daweeyo haddabay ku dhacaan inay tahay mid markaa waajib oo fardu cayna inay tahay waa min baabi maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fa waajibun oo ruuxu iskama ilaalin karo haddaanu aqoonsan aanu baran waa jiraan bacdu ahli cilmi oo yidhi qofkii aan markaa lagu imtixaanin inuu bartaa waajib kuma aha laakiin haddii lagu imtixaanay inuu bartaa waxay ku noqonaysaa fardu laakiin kii kale farducayn ku noqon mayso haddaan lagu imtixaanin ow saalim ka yahay bacdu ahlicilmi ayaa saas yadaa yidhi waxayse yidhaahdeen haddii aanu si kale isaga ilaalin karin inuu barta mooyaane inuu bartaa waxay ku noqonaysaa mid fardu ah maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajibun caraftu ashara laa lilshari walakin litawaqiihi waman laa yacrif ishara min annaasi yaqac fiihi sharkaan bartay sharnimo uma baran waxaan u bartay si aan isaga ilaaliyo kaan sharka baranoo dadka ka midina waa ku dhacayaa sharkii isagaan garanay inuu shar yahay wuxuu yidhi waxa weeyaan xudayfa xudayfatu bnulyamaan xudayfa abii maxaa la odhan jiray abi xudayfa xusayl xudayfa aabbihii waxaa la odhan jiray xusayl ama xisli ayaa la odhan jiray alyamaan waa nisbo yaman loo nisbaynaayo oo xudayfe aabbihii isaguna saabiqiintuu ka mid ahaaye saxaabada saabiqiintuu ka mid ahaaye wakhtigii jaahiliyada qabla alislaam buu dakana galay godob sokeeye ayuu galay markaasuu dabeedna ku daalay dee kana sokeeye ama godob sokeeye markuu galay ayuu kudaalay xagga iyo yaman buu u baxsaday kudaalka dadka qaarkood waxay yidhaahdaan waa toloogey sida gobollada oo kale saasaa laga isticmaalaa laakiin innaga xaggeenna waxaa laga isticmaalaa kudaal ka kud soo lama yidhahdo ka kud waa maxay waa caarar sooma waa kudaalay xagga ayaa yaman buu u baxsaday markaasaa waxaa la yidhi alyamaan bimacnaa wa mansuub ila alyaman waa kii yaman loo nisbeeyey laakiin magaciisa waxa laodhan jiray xusayl ama xisli xusayl baana badnayd isticmaalka xudayfat bnulyamaan wuxuu uhi kaana annaasu yas'aluuna rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam can alkhayri wa kuntu as'aluhu can ilshari makhaafata an aqaca fiih wa fii lafdin makhaafata an yudrikanii dadku rasuulka sala allahu aleyh wasalam waxay weydiin jireen can alkhayri khayrkay weydiin jireen wa kuntu as'aluhu can ishar anna waxaan weydiin jiray oo ka waraysan jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam xudayfa odhanaya sharka waxaan uga waraysan jiray makhaafata an aqaca fiihi inaan ku dhaco baqasho aan ka baqanaayo ama makhaafata an yudrikanii fii lafdin aakhar marka wuxuu tilmaamayaa waxa uu sharka nebiga uga waraysanayaa inay tahay taxadir uu ka taxadiraayo inuu ku dhaco marka cudurradan ruuxu marka waa inuu u aqoon yeeshaa asbaabtooda iyo dawadoodaba waa inuu markaa bartaa xadkooda iyo tacriifkoodana waa inuu bartaa si uga taxadiro isaga ilaaliyo waayahay xasadku wuxuu noqonayaa waa tamanni zawaali nicmati alghayr nicmada cid kale leedahay in la jeclaysto qofka inay ka suusho ka tagto ayaa waxaa la yidhaahdaa xasad ayaa la yidhahdaa waxayna usii qaybsamaysaa laba qaybood inuu jeclaysto inta ruuxa markaa nicmada laga qaado isaga in lagu soo wareejiyo waa nooc iyo inuu jeclaysto in isaga laga qaado walow yaan isagaba lagu soo wareejinay marka tamani zawaali nicmati alkhayr ayaa waxaa la yidhahdaa xasad saasaa la yidhahdaa qofkii markaa nicmo haystaa ruux waa inaan is odhan alla ma nicmada laga qaado adiga lagu siiyo ama ma isaga la waasiiyo laakiin wuxuu samayn karaa nicmada mid la mida inuu tamaniyo alla nicmadaa nicmo la mida ma adiga lu siiyo ama mid ka wanaagsanba oo ka sarraysaba maa lagugu arsaaqo isagana tiisa loo daayo suu naftiisa ula jecel yahay khayrkiiyo wanaagga waa inuu walaalkiina la jeclaadaa laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsi ya saas yada ah waa inuu markaa la jeclaadaa cujbigu waa inuu qofku markaa isagu yacni isla koreeyo oo waxa waxaweye is yidhaahdo waad wanaagsanta waxbaba kaama maqnaa waa iscajabin isagii baa isla odhanaya bukhligu shay ku waajiba waa inuu manciyo bukhli noqon mayso haddii shay aan ku waajib ahayn uu mancinayo yani sakhaagii iyo kamaalkii waxbaa ka dhiman oo waxbaa ka maqan laakiin waxa weeye waajibaadkii hadduu ka soo baxayo hadday zaka tahay iyo hadday infaaq tahay iyo hadday jihaad tahay wax lagu bixinaayo hadday cid mudar ah in wax la siiyo tahay kullu daalika manciga la manciya waxay soo gelaysaa bukhligii bay soo gelaysaa bukhliguna waa madmuum shaygii ku waajibkaa ah, qofku hadduu manciyo bukhli bay noqonaysa xataa hadduu salligii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku sallin waayo bukhligi waa ku jiraa albakhiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calayh bakhaylnimadu waa cudur weyn markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu yidhi man sayidukum yaa bani salima sayidkiinnu waa kee yaa idin mudan oo odaydin ah idinku mudan reer bani salimow waxay ku yidhahaen waa jaddu bnu qays cala annaa nubakhiluhu iyo calaa bukhlin fiihi fii lafdin ninka noogu mudani waa jaddu bnu qays waa intaan munaafiqnimadiisu caddaan ha yeeshee bakhaylnimaa ku sugan ama bakhaylnimaannu ku sheegnaa oo ku dhaliilaa nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam wa ayu daa'in adwaa min albukhli oo cudurka ka cudurnimada badan ee ka khatarsani waa maxay bakhaylnimada ya mar haddaa bakhaylnimo ku sheegteen cudurkii cudurrada ugu darnaa baa ku sheegteen xadiiskuna waa saxiix labada saxiix kuma sugnaan laakiin culammadu waa saxiixiyeen wa ayu daa'in adwaa min albukhli saas aawadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam waa ka wareejiyey madaxnimadii inuu mas-uul u noqdo reer bani salima waa ka wareejiyey oo nin kale ayuu ku wareejiyey waxyaalaha markaas soo gelaya waxaa ka mida xubu ri'aasa waa cudur cudurrada ka mida saas aawadeed inuu markaa qofku jeclaado marka madaxnimada waxay ka mid tahay waa cudur cudurrada ka mida waxaa culammadii hore sheekh ka mida laga soo naqliyey wuxuu idhi quluubta sidiiqiinta cudurada ka baxaya waxa ugu dambeeya xubu ri'aasa waa cudurka ugu dambeeyada ee quluubu sidiiqiin laga saaro waa madaxnimo jacaylka marka cudurada kaleoo dhan laga saaro isagaa laga yaaba inuu ku hadho oo ugu dambeeyo waa shahwo dadka ku abuuran ka shahwati alakli waalshurbi waaljimaac ya ayaa shahwada ku saabsan xubu ri'aasana ay ku saabsan tahay marka waxaa loo baahan yahay qofkii jacaylku jeclaanayo dee khataray u sii jiidi kartaa dhibaatooyin bayna u sababi kartaa ammaan jacaylkaa ka mid ah qofku iska jeclaado in la ammaano walow waxaan ku sugnayn ba ha lagu ammaaneen wa yuxibbuuna an yuxmaduu bima lam yafcaluu falataxsabannahum bimafaasatin min alcadaab qofku inuu jeclaysto waxaan ku sugnayn in lagu ammaano marka lagu ammaanayo waxaan ku sugnaynaa iska qaslo waa sidan waa sidan hadda waxaanu ahay markaas iska dhalla caddaynaya ya waxay ka mid tahay min aladwaa cudurraday ka mid tahay waa yahay waxaa soo arooray xadiis tilmaamaya طalab alcilmi fariidatun cala kulli muslim ama fardun cala kulli muslim cilmiga in la doonaa faral buu ku yahay qof kastoo muslim ah xadiiska culammadu sixadiisa waa isku khilaafeen bacdu ahlicilmi waa daciifiyeen imaam axmedna waxaa laga soo naqliyey inaanu sugnayn laakiin culamada qaarkood baa saxiixiyey ama taxsiiniyey saas aawadeed daa'ifo badan oo culammada ka mida oo sakhaawi wakhayruhu ka mid yihiin waxay yidhaahdeen xadiidku waa haabito waa sugan yihiin culamada markaa saxiixisay waxaa ka mida alxaafid almizzi baa ka mida waa quweeye xadiidka waxaanu tilmaamay darajatulxasan inuu gaadhayo dahabi baa ka mida dariiqyada qaarkood waa taxsiiniyey sakhaawi baa ka mid a saxiix inuu yahay ayuu markaa doortay albaani ayaa ka mid a isaguna wuxuu hi turuqda qaarkood waaba xasan majmuuca marka laysu geeyana saxiix inuu yahay shaki kuma sugna agtayda culamada qaarkoodna turuqda uu xadiisku leeyahay juz ku ururiyeen alqismu aani qaybta labaad wa yuqaalu lahu alxaajiyu xaaji baa la yidhaahdaa waa noocii xaajada loo nisbeeye huwa darsu maa laabudda linnaasi minhu wa huwa darsu maa ki in la barto weeye laabudda linnaasi minhu dadku lagama maarmaan aynay u lahayn fii iqaamati diinihim diinkooda inay ogaan oo toosiyaan ka xifdi alqur'aani sida qur'aanka inay qaybaan iyo walaxaadiisi axaadiista inay qaybaan eray carabi ah la soomaaliyeeyey waa ya hayban yani waxa weeye isagoo kitaabkii aan arkayn ayuu akhrin karaabaa laga tilmaamaya yani yaqra'u alqur'aana hayban markaasaa qaybista halkaasaa laga soo qaatay calaa maa adun saan u malaynaha waayo culammadu taasay isticmaali jireen ka xifdi alqur'aani sida qur'aanka in la qaybo weeye wal axaadiisiyo axaadiista in la qaybo wa culuumihimaa iyo cilmiyada qur'aanka xadiiska in la qaybo walusuul iyo usuulka in marka waxa la qaybo walfiqhi walnaxwi iyo fiqhiga iyo naxwaha in la barto ama la qaybo iyo waluqati luqada wa macrifati ruwaati alxadiis iyo ruwaat alaxaadiis marka in la barto walijmaaci iyo ijmaaca marka in la barto masaa'isha lagu ijmaacsan yahay waalkhilaafi masaa'isha laysu khilaafsan yahay kullu daalika barashada la baranaya fardu kifaayay soo gelayaan yacnii qofkii daruuri uma aha intan laa budda minhu maa lagama maarmaan kii hore laakiin mukallafkay daruuri u ahayd shakhsi kastaaba inuu aqoonsado farqi baa jira midna ummadda beled joogtaa yacni kulli ahaan cid taqaanaa inay ku jirto lagama maarmaan weeyi waayo diinkoodii uma hagaagi karo haddii kale laakiin shaksi waliba inuu bartaa daruuri uma aha ama lagama maarmaan maaha marka noocani xaajiyaadkay gudagelayaan marka ummaddii cid taqaanaa waa inay ku jirtaa oo haddii fatwo loo baahdo u fatwoon kartaa si aan culumtanna u lumin cilmiyadan cid haysaa waa inay jirtaa ilaa haddii cilmigani ka indiraaso oo markaysaga bilaad badani aynay marka aqoonba de diinkii inuu ka baaba'ay halisu yihiin ya waa in masaa'isha ijmaaca iyo masaa'isha khilaafka garanayaan culumta wasaa'isha garanayaan qur'aanka iyo xadiiskiiba markaysa markaa cid qaybsani ay jirtaa yacani culumtoodii cid markaa taqaanaa ay jirtaa wahaakada wa minhu maa yuxtaaju ilayhi fii qiwaami amri dunya waxaa ka mid ah wax loogu baahanayo umuuraha adduunyada toosinta la toosinaayo kaibi waalxisaabi waalhandasa sida cilmiga dhakhtarnimada iyo walxisaabi cilmiga xisaabta waalhandasati iyo cilmiga injineernimada ee guryaha lagu dhisaayo wa minhu tacallumu sanaa'ic waxaa ka mida ah farsamooyinka in la barto allatii taasoo hiya sababu qiyaami masaalixi dunya masaalixda adduunyadu inay markaa qumaan oo istaagaan saab u ah ka ziraacati sida beerashada iyo wa naxwiha ashyaada la midka sheikhu wuxuu inoo tilmaamaya raximah raximahullah culumtii waxaa ka mid ah ashyaa fardu kifaaya ah oo ummadda cid ka midii inay taqaano loo baahan yahay idaa qaama bihi man yakfi saqada alxaraju cani ilbaaqiin hadday ku qunto cid markaa ku filani kifaayada halka laga soo qaatay waa idaa qaama bihi man yakfii cid ku filani hadday ku qunto saqada alxaraju can ilbaaqiin dembigu waa ka dhacaya cidda kale cidun ka midi ummadda cilmiyadaa inay hayso ayaa loo baahan yahay waa inay ummaddii geb ka wada noqon cilmigan ee culumtan cid haysoo garanaysaa waa inay ummadda ka mid tahay si guud bay ummadda u saarantahay haddii laakiin ummaddu wada dayacdo dee cilmiyadii diinka wax ka midaa lumaya taana waxaa ka imanaya fasaad baa ka imanaya ya yaatii minhu fasaadun cadiimun fasaad weyn baa ka imanaya hmm. umuuraha adduunyada cilmiyada adduunyada naafica laftooda in loo aqoon yeeshaa in badanoo culammada ka midi waxay gudagelaysaa fardu kifaayaadka culumta adduunyada naafica ah in loo aqoon yeesho la barto ummadda cid taqaanaa inay ku jirtaa waxay ka mid tahay min furuud alkifaayaat fardu kifaaya weyn dhakhtarnimadii cid taqaanaa waa inay jirtaa xisaabtii cid taqaanaa waa inay jirtaa injineernimadii iyo handasadii cid taqaanaa waa inay jirtaa farsamooyinka markaa iyo sinaacaadka yacni cid taqaanaa waa inay jirtaa hadday tahay waxbeerashadiiyo sida loo beeranaayo hadday tahay dhismayaasha iyo sida loo dhisaayo hadday tahay warshadaha iyo markaa waxyaalaha lagu sameeyo ee dadka anfacaya sida hubabka in sida loo sameeyo kale ummaddii islaamka cid taqaanaa waa inay ku jirtaa haddii kale masaalix fara badan baa istaagayo oo markaa yani markaa waxaa weeye aan hirgelin ya tatacadalu masaalixu kasiira masaalix fara badan baa istaagaya waxaanay u noqonayaan qaar markaa daba jooga gaalada oo markaa iyaga uun markaa gacmaha yani markaa hoos dhigta hub markay noqoto gaaladii weydiista bacadowgaagii markaad hubka ka sugaysa ka warran wax waxtaraya ma ku siinaya hadduu doono wuxuu samaynayaa inuu xoolihiina kaaga shubto oo kaa qaato yacni waxa weeye uu hubkanna ku sameeyo wax markaa markaad u baahato aanad isticmaali karin cajiib waxaa culammada ra'yigooda culammada nadarkooda iyo firaasadooda waa cajaa'ib fitnatulkhaliij markay dhacday sheekh albaani arrin ayuu yidhi oo firaasadiisa uu ku yidhi waagaa dadka ama agtooda macruufka ma ahayn bacdu ashridatii baanu ka dhegaysanay dad fara badanna waa dhegaystay markuu sheikhu ka warramaayey koob iyo sagaashankii iyo sagaashankii fitnatu alkhaliij dagaalkii khaliijka ka dhacay iyo muslimiintu sida waxa weeye hubka ay ugu liitaan iyo hubkooda inay ka doonanayaan oo weydiisanayaan oo ka iibsanayaan gaalada iyo tan noocaasi markaa waxaa mid yacni lagu dagaalami karo inaynay ahayn ayaa wuxuu yidhi mar hubka haddii aynay marka muslimiintii samaysanayne gaalada ay ka soo iibsanayso waxaa dhici karta maadda khabiisa inay gudageliyaan oo marka lays yidhahdo isticmaala ha dhow hubkaasi uu noqdo mucatal midaan laba isticmaali karin sheikhu firaas ahaan buu ku yidhi laakiin dadka hortooda waxay timi markii shaytaankii qadaafi lagu kacay yacnii iyadoo waadixa arrinkiini oo say u timi faransiisku ka iibsaday waagii hore diyaarado aad u heer sarreeya oo saddex boqol oo diyaaradood ah oo lacag balaayiina uu ku qaato saacatu sifri markuu is isticmaal ayaa baariis laga bakhtiyey guux iyo gariirtoonna waa laga waayay saddexdii boqol oo diyaaradood hal mid waa istaadhmi weydey waxaa laga damaya baariis hadda ka warran wuxuu isku hallaynayaana waxay diyaaradahan markuu lahaa waan safaynayaa asraasiir baranbarooyinka waxaan u safaynayaa zaka zaka ya markuu lahaa daardaar zaka zaka waxay noqotay in markaa aan guux iyo gariirba laga waayo tusaale ka dhow aan kuu sheego gaadhi loo soo iibiyey beledka aynu joogno salaadiinteeda suudaan ka mida ayaa gaadhi loo soo iibiyey gaadhigaa ingiriiska baa laga keenay markii dambe gaadhigii baa meel hawdkaa ka mida isagoo jooga ayuu gaadhigii baktiyey injineeraa laga qaaday markiisa waxaan yani gabadhida taqaana baa burco laga qaaday waa loo geeyey yani gaarigi waa istaari kari waayeen cilladna waa ka waayeen ciddii soo iibisaa lala xidhiidhaa waa qisa waaqiciya ah. waxay la xidhiidheen iyaguna shirkadii waxay dhahen annagaa daminay waayo cid wadataan u garan weynay hadda ka warrama ya marka calaa kulli xaal culumta marka waxaa weeye maadiga ah waxaa loo baahan yahay in loo aqoon yeeshaa loo baahan yahy bacdu ahlicilmi waxay yidhahdaan culumta maadigaa furuudulkifaayaadka ma geliyaan culamada saa odhanaysa waxaa ka mida oo aan furuudulkifaayaadka gelinayn alcalaamatu ibnuqayim ayaa ka mida wuxuuna odhanayaa daliil sheegaaya in furuudulkifaayaadka ay ka mid yihiin ma hayno calaa kulli xaal laakiin sida mashhuurka ee badanka culammadu ay maraan waa in furuudulkifaayaadka gudagelayaan weliba qadiyadda ku saabsan hubabka maadaama uu allah yidhi waacidduu lahum ma istatactum min quwati wa min ribaadi alkhayl amarka la amray waxaa laga qaadanayaa dee in wixii lagu gaadhaya anaa la amrayo maa laa yatimu alwaajibu ila bihi fahuwa waajib alqismu ahaalis qaybta saddexaad annaflu waa sunnaha wa yuqaalu lahu taxsiiniyu taxsiini baa la yidhaahdaa wa huwa katabaxuri fii usuuli aladilla waa in lagu baxaroobo bimacnaa aad loogu aqoon yeesho fii usuuli adillati daliilada asalladooda iyo walimcaani fiiha iyo in markaa lagu fogaado amcana bimacnaa abcada ayay la macno tahay iyo walimcaani in lagu fogaado fiima wara'a alqadri aladii yaxsulu bihi fardu fardulkifaaya yacnii qadarka fardu kifaayuhu ku xasilaye ku sugnaanayo waxa ka dambeeya in lagu fogaado oo cilmigaa aad loo barto lagu sii xeel dheeraado oo lagu baxroobo iyo watawasuci imcaankay ku cadfantay iyo tabaxurka iyo watawasuci in lagu balballaarsado oo si ballaadhan loogu aqoon yeesho fi funuuni iladab fanniyada marka adabka suugaanta yacni luqada carabiga ah iyo walmacquuli yacni markaa caqliga cilmiga ku saabsan yani alculuum alcaqliya ashyaada in loo aqoon yeesho lagu tawasucaa iyaguna waxay soo gelayaan taxsiinigay soo gudagelayaan taxsiinigay soo gudagelayaan marka waxa weeye cilmiga usuulka wax ka midii waxa ku soo gelaya kollay macquulka wakadalika cilmu lmantiqana waa gudageliyaan qadarkiisa saxiixa ah macquulka inuu soo geliyo funuula adab in lagu tawasuco cilmul adab la barto yacni waxa weeye waa arrin marka waxa yani muhim ah laakiin wuxuu ka mid yahay taxsiinigu ka mid yahay oo cilmiyada hore lasoo sheegay lama qadar ahaa ee wuxuu noqonayaa duuna dalik ayuu markaa noqonayaa halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atuub ilayk